kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa kula wacan saaxibayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yenen maqal wanaagsan saaxiibada meel kasta joogtaan taariikhdu waxay ku beegan tahay maaj sanadda labaatan saaxibada barnaamijka ciyaaraha doorkeyana waxaanu ku eegi doonaa tartanka degmooyinka deegaanada gobolka banaadir oo maanta wareega gurubyada uu gabagabo marayo stadium muqdisho ama injineeryadiiso stadium waxaa ku madalsan eh, balcad iyo weliba daarusalaam sidoo kale eh, waxaa wada ciyaaraya eh, stadium muqdisho kaxda iyo weliba rakiil ayaa kuwada ciyaaraya saaxibada sidoo kale ciyaarihii ayaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta manchester city waxay qaabili doontaa kooxda kubadda cagta newcastle united tababaraha koox kubadda cagta manchesity waxa uu shaaca ka qaaday in newcastle ay tahay ama kooxaha ugu adag xil ciyaareedka hogaanka bermaliga sidoo kale garahan boter maanta waa gebagabadii weeyaan taageerayaasha iyo weliba inta badan falaqayaasha waxay leeyihiin uudabaatii maanta ayaa la ceeri karaya ninka yidhahdo garhan botter haddii caawa laga badiyo kooxda kubadda cagta chelsea newcastle waxay soo dhoweyn doontaa kooxda kubadda cagta leeds united sidoo kale hogaamiyaasha horyaalka bermaligan oo ay ciyaarayaan waxay soo dhoweyn doonaan kooxda kubadda cagta barnwood soo dhawaada saxaabada barnaamijka ciyaaraad warkeena cabdicasiis saciid baareed ayaa ila jooga oo ila falaqeynaya bale cabdicasiis soo dhawow kooxda kubadda cagta chelsea garoonkooda staff bridge waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta leeds united shaki boqolkiiba boqol ayaa la gelinayaa ninka la yihahdo garham botter in haddii barbadhac la geliyo ama laga badiyo in gebi ahaanba la ceerinayo marka ninkaa waxaa laleeyahay gebi ahaanba waa kaa oo ka dhamaanaya kooxda kubadda cagta chelsea waa maasan tahay cabdirshiido waxaa jira kulamo xiiso badan oo la ciyaari doono oo kamid ah kulamada horyaalka english premier league marka waxaa ugu muhiimsan kulamo dhowr ah oo ay kamid yihiin manchester city oo newcastle la ciyaari doonta galabta sagaalka iyo qadar soddon daqiiqo arsenal oo banmut la balansan iyo chelsea oo leadis la ciyaari doonta marka su-aasha witada usoo noqdo oo ah mustaqbalka shaqada tababarnimo ee kooxda blue hmm. graham botter tababaraha u dhashay ingiriiska waxaa laleeyahay kulankan waa kulan final camal ee u tahay mustaqbalkiisa si joogitaanka iyo leelinta kooxda stanbridge ku ciyaarta ee blue ee chelsea hmm. marka graham botter wuxuu la ciyaari doonaa leeds united shirkiisa jaraa-id shalay qodobo badan oo kaga hadlay oo ku aadan xaaladda kooxda mar wax laga weydiiyey mustaqbalkiisa kooxda waxa uu sheegay inuu markaa diirad saari doono kulanka xiga ee liidis oo kan maanta u ciyaaraya ah wuxuu ka hadlay arrimo badan oo xaaladda kooxda dhaawacyayaa jira maso mount iyo res james ay seegi doona kulanka liidis oo sheegay inay markaa dhaawacya yar qabaan ay ku seegi doonaan marka iyadoo jelse marka waxay maraysaa anoo xun xun qaniina <laughs> iyadoo marka ciyaartooyda dhan u joogaan <laughs> mount iyo ris james oo kulamada dambe ay ciyaarayeen mm. haddana saddex kulan oo xiriira laga adkaaday oo tan iyo marka laga soo bilaabo brushia mm. southampton iyo tottenham oo axad lasoo dhaafay ka adkaatay jelse waayo xunay ku jirtaa xil ciyaareedkan cadushidow marka waxaa laleeyahay boodhka kooxda mm. oo guddiga fulinta iyo milkiilayaasha dhammaan xubnuhu kulan yeesheen waxaa marka laisku afgartay intaan ka badan aan waqti la siin karin grand potter hmm. maadaama uu kooxda ku leerinayo dhaba guuldaro ah <laughs> marka la eego dhowrka kulana lasoo dhaafay ah. kooxda iyadoo oo dhaqaalihii ugu badnaa la geliyey hmm. lacag lix boqoloo milyan ka badan ee jalsi suuqa gelisay janaayo ah, xidiglada waxaa la keenay boqol milyan ka badan lagu soo iibiyey enzo hmm. fernandes ah, mkilo mariki iyo xidigo kale oo runtii jalsi ay keentay oo nuna madweke iyo xidigo kale kamid yihiin haddana waxaa laleeyahay jalsi wax ka qaldan waa la fahmi laayahay eh, saxaafadda ingiriiska daily mail iyo majaladihii telegraf iyo waxay qorayaan runtii ingraham water intaan ka badan toj booli aysan isii hayn karin mm. oo laga yaabo markaan in la fasaxo maadaama kooxdii ciyaartoodii la keenay hadday daafac tahay hadday qadhex tahay iyo hadday mm. weerar tahay haddana graham water uu garan layahay sida lagu eedeynayo inuu markaa hal shax mm. iyo ciyaarto isfahansan uu garoonka keensado lana ciyaara waxaa xusid mudan xidigihii qaarkood inay dhaawacyo soo noqonayaan shirkii jir kaga hadlay christian polsit captain america iyo engalo conte dhaawicii kasoo noqdeen inkastoo aysan qayb ka ahayn safka ama squadka kooxda jalsa ee ciyaari doona galabta ee maqribka ladies la ciyaari doona mm. haddana waxaa laleeyahay rajadiis way fiican tahay oo haddii ninkan uu ladies galabta ka adkaado mm. kulan kale brushina toos iyo taam u noqon doonaan xidigahan ingola conte iyo polsit mm, marka mustaqbalkiisa gacanta ku jiraa laleeyahay galabta <laughs> kulanka ladies inuu isbadbaadiyo garahan botter iyo inuu waayo shaqada kooxda blue blue waxay ku jirtaa kaalinta tobanaad hmm. koob iyo soddon dhibcood ay leedahay shan iyo tobanka kulan lasoo dhaafin laba kulan keliya adkaatay tartamada o dhan waa wax lala yaaban yahay aad eh, iyo aad midda kale waxaa aad iyo aad markaa eh, loo hadal hayaa eh, kooxda kubadda cagta manchester united tan iyo bishii december ilaa hadda markii la eego Eh, waxay dhaliyeen konton gool ka badan halka Chelsea ay dhaliyeen waxyaaba cajiibka ka mid tahay <laughs> oo ciwaanada eh, marka la eego majalada ciyaaraha ka qoran Bleacher <laughs> Report iyo gool iyo ay soo mm. sameeyaan waxa la yaab ah mm. in marka dhanka kale haddii aynu u aadno eh, mm. Romano Lukaku bishan February goolishu dhaliyay dhan wuxuu ka badan yahay Chelsea <laughs> waa calad kale goolishu dhan bishan February hadda dhawaatay waxa la leeyahay Lukaku kooxda Inter goolishu u dhaliyay oo gaaraya ilaa saddex gool iyo jalsi mm. o hal gool lasiiy marka waxyaalo la yaabo marka la eego ciwaanada la sameynay marka kooxda ay ku jirta waa laleeyahay mm. qaab ciyaareedkii u liitay sanadihii lasoo dhaafay taariikhda mm. marka waxayna wajahaysaa xalli xun intaan ka badan waxaa laleeyahay eh, boodhka ama milkiilayaasha kooxda chelsea iyo guddiga fulintuba johannes ma siin karaan eh, garaham botter inuu markaas sii leeliyo kooxda guuldarana ku leeliyo iyadoo kooxdu dhaqaalihii ugu badnaa ee la geliyey kharashaad xidiga la keenay waxaa laleeyahay marka cilada markan xidigaha ma ahan awal chelsea intii marka garaham botter haatan suuqa aan la kharash garan jana iyo lacago lix milyan ka badan waxau haystay justification ama cudurdaar mm. fara badan oo kamid ahaayeen ku mm. marmarsiyoonayay in mm. iskuwaadkii kooxda ilaa koob iyo ay dhaawacan yihiin ah. min golhayo min difaac ilaa qadaxa waxaan ognahay in loo keena xidiga badan oo daafaca iyo qadaxa iyo weerara haddana kooxda weli uu ka dhaqaajin laayahay oo tobanaad ay ka dhaqaaqi laadahay kulamadii ay guuldaraysatay champion league lugti koowaad laga adkaaday marka waxaa laleeyahay durbaba waxay ka shaqeynayaan xidigaha ama agaasimaha marketinga ama mm. uqaabilsan arrimaha suuq mm. in durbubo la helo bedelka grand botter mm. louis enrique iyo zinadin zidana la hadalhaya labada tababare iyo bojentino laftarkiisaba qeyb ka ah tababarayaasha majaaladaha ciyaaruhu ay qorayaan in chelsea bedel ay kaga dhigi karto grand botter haddii uu shaqadiisa waayo waayahay ugu dambeyntii haddii aan ku weydiiyo kooxda kubadda cagta chelsea wararkeeda ku saabsan dabcan kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta sports ay guuldaro kala kulmeen ma is leedahay chelsea iyo tondi bohli iyo weliba markii la eego mas-uuliyiinta kale waxaa laga rabay markaas inay ceeliyaan si fursad ay u siiyaan macalinkan cusub si kulanka liidis uu tijaabiyo kadibna kulanka burushii dortmund ee noqota mid markaasi macquul ah sababtoo haddii hadda la ceeriyo kulanka ugu horeeya waa kulanka burushii dortmund weliba eh, macalinka cusub marka masalada waa la daahiyey sidoo kale masalada zinedin iyo eh, ninka la yidhaahdo eh, dabcan macalinkan kale enrique enrique yaa isleedahay kee ka wanagsan kooxda kubadda cagta waa mahadsan tahay cabdirashiidow sida taageerayaasha chelsea badnigood ay qabaan iyo mm. xidigihii lajanadii hore usoo ciyaaray kooxda mm waxaa laleeyahay waxay ahayd garahan botter in marra shaqada laga eri sababtu waxay tahay haddaan kasoo bilaawno chelsea kulamada ugu dambeeya ah chelsea guul waxaa ugu dambeysay kulanka crystal palace ee ka adkaatay guul ugu dambeysay mm. waxaa ka dambeeyey kulamo badan oo <laughs> fulham ay la ciyaartay oo guuldarre ay la kulantay kulan barbar la gashay liverpool ku xigay west ham barbar la gashaa ku xigtay soo wad marka mm. markaan eegno waxaa laleeyahay ninkan waa uu dahay because natiijooyinkiisu ma ahayn natiijooyin acceptable ama la aqbali karo kooxdu ay soo bandhigaysay mm. bandhiga ciyaareedka kooxduna wuxuu ahaa mid aad u liito hadda markaan eegno kooxda kulamada ciyaartay waxaa keliya la ammaani kara leeyahay kulanka champions league ee burushia garoonka signal iyo dwnaberg ee kooxda ku ciyaartay ee koowaad inkastoo ay guuldarro la soo kulantay haddana bandhigii kooxda iyo ciyaartooda isfahamkooda aada u fiicna mm. waxyaalaha kale lagu dhaliilaya waxaa kamid a ah, cabdishiido eh, garan botter xulashada ciyaartooyda ku liitaa iyadoo xidigo badan oo ama weerar ama qadax ay joogaan oo fiican wuxuu markaa ciyaarsiinaya xidigo markaa aysan munaasab ahayn kulankaasoo mm. kale in la safo haatan waxyaabaha ninkan uu dhaleecinta kala kulma waxaa kamid a ah, nin milyan laga soo bixiyay mukailo musrig waxaan ognahay in jelse ay ka dulqaaday arsenal waa xidigii guyuraniyaanah da ah, tababarkiisa iyo xirfadiisa ciyaareed aad u sareyso haddana waxaa laleeyahay kooxduu la qabsan inuu kooxda la qabsan waayana waxaa keenaysaa laleeyahay kalsooni darro xiddiga ku jirta maadaama aan fursad la siinin waxaan ognahay intii kulanoo ninkan ciyaaray kulankii liverpool ugu horreeyey debuutkiisa uu saftay oo badda lagu keenay ugu fiicnaa bandhigiisa wuxuu sameeyey bandhig wanaagsan haddana kulamada kuxiga waxaa dhicaysa in marka lagu soo bilaabo lala safayey korea xudiga oo isagu markaa garabkiisa ka ciyaaraya oo kubadda aan gaarsiinaynin ama markuu la aado kasoo celinaya hmm. ama aysan isfahansaneen marka jilwel oo kale ku fiicnaa kulamada ula ciyaaray oo hmm. bandhigiisa wanaagsanaa marka madrid fursad lama siin waxaa dhicaysa kulamada qaar inta lagu soo bilaabo in kambiya hore laga bedelo isagoo xataa xiddig aan garoonku fahmin marka waxyaalaha dhaleecintuu la kulmay garahan boter xiddig boqol min laga soo bixiyey kooxdii ku cusub hmm. meeshii la inuu ciyaartooyda niyadda u dhiso garoonka eh, safo dhiirageliyo maba ka ka muuqataba xirfadeedii waxaa laleeyahay ninkan kooxda ka weyn sida ay qabaanba taageerayaasha Chelsea iyo dhammaan falanqeeyaasha Chelsea Graham Potter ma leelin karo haddaan usoo noqdo su-aasha xigta yaa bedeli karaa ee Graham Potter waxaa laleeyahay bedelka ugu haboon sida ciyaaruhu dadka falanqeey ka faalonayaan mm-hmm. Luis Enrique sidaani dad badan qaba oo aragtidaas laakiin haddana waxaa laleeyahay marka la eego Luis Enrique khibradiisa ciyaareed ninkan sidaan waxaa laleeyahay Real wuxuu kusoo aaday xilli marka ay isku aadaneed eh, xiddigahoodii ugu muhiimsanaa ay joogeen squadka mm. xilli fiican oo bandhig fiican ay kooxdu ku jirtay laakiin waxaa laleeyahay leeyahay haatan chelsea iyo horyaalkii ku cusub waxaa inkastoo enriqueba uu premier league hore u leelin haddana waxaa laleeyahay kubaddan tikitaakada oo ficnaan mm. lahayd chelsea hadday la qabsato oo kubadii barcelona ahayd in premier league ay markaa xoog ku qabsan karto sanadaha soo socda marka enrique ayaa loo badinayaa inuu bedeli karo oo xataa diida shaqadii tababarnimo ee loosoo mm. bandhigay ee xulka sababa u diidan waxaa laleeyahay waa in markaa uu arko fursad ka bannaan mm. eh, kooxda blue oo garan botter uusan markaa sii leeli karin intaan ka badan sida kooxdu ay qabto cabdicasiis eh, newcastle waxay ka mid tahay kooxda ugu fiican difaacooda xilli ciyaareedka horyaalka premier league ay soo booqanayaan garoonka itixaad stadium ma city shan dhibcood ayaa hogaanka iminka looga hayaa xaaladu kooxda kubadda cagta man city way kusii xumaan karaysaa haddii barbadhac ay geliyaan ama haddii marka laga badiyo bal ka waran chelsea aan irahda koxda kubadda cagta newcastle iyo man city sidoo kale hogaamiyaasha wararka bermeligana baarmus ayay soo dhaweynayaan waa mahadsan tahay ugu dambeyn adishiidow kulamo adaga jiro oo labada kulan premier leaga ugu muhiimsan kooxaha ku tartamaya hogaaminta ama inay ku guuleystaan mm. loolanka horyaalka premier league manchester city newcastle ay kusoo dhaweyn doontaa etiad stadium sagaalkii qadar soddon daqiiqo galabta waa kulan adag marka la eego marka loo eego newcastle bandhig ciyaareedka ay soo bandhigtay ee sanadkan xil ciyaareedkan waxaa laleeyahay waa kulan adag kulankii hore st james ba waxaan ognahay in lix gool iska dhaliyay oo barbaro saddex gool saddex gool ay gareen labada kooxood marka kulankan itixaad waa adag yahay man city hadday galabta khasaarayso fursad ama barbar gasho ama laga adkaado mm. waxa keliya guardiolo galabta u baahan yahay waa inuu adkaado shirkiis jaraadna wuxuu ku sheegay newcastle ay ka mid runtii kooxaha uu aadka kaga baqayo marka la eego ciyaaristooda marka ay bandhigooda xil ciyaareedkan la eego marka waxaan ognahay laba kulan keliya laga adkaadaba si guud newcastleciyaareedkanoo dhan liverpool keliya ah, anvil iyo st james baa kaga baysay marka waxaa laleeyahay waxaa haddii mancity garabta ay fursadan lumiso ah. waxaa sii dheeraan karta eh, markaas rajada laga qabo ama awooda ay ku leedahay arsenal inay qaado shan dhibcood arsenal ku hogaaminaysaa barnamouth la ciyaari doontaa hmm. haddii ay barnamouth ka adkaato hmm. manchester cityna ay kufto sida la saadaalinayo ama barbare ay gasho amaba laga badiyo waxaa halkaas ka cad marka arsenal in waqtigu saaciiday muddo kadibna ay ka bixi doonaan abaartii koob la-aanta si gaar ah horyaalka english premier league kulanka xiga haddaan usoo noqono ee arsenal iyo barnamouth hmm. imaaradsii kusoo dhaweyn doonta arsenal oo iyadoo everton kasoo adkaatay kulankii ugu dambeeyey guul muhiima ah, afari gool iyo eber kaga soo adkaatay marka arsenal markaan eegno arteta xilligan wuxuu ku jiraa bandhig wanaagsan inkastoo laga sida lasaaweelan xidigo badan inay ka maqnaan doonaan oo shakila gelinayo in la safi karo jorjina iyo xidigo kale haddana marka la eego safka kooxda arsenal ku ciyaaraysay sida u dhiiran yihiin xidigahooda iyo meekal arteta shaxdu ku ciyaaraya waxaa loo badinayaa in arsenal galabta adkaan karto ee maqribkii mancityna fiftfiftiga la gelinayaa kulankan inay badin karta in kale maadaama ay kooxda la ciyaaraysa ay tahay newcastle oo sanadhaddana gurigooday joogaan qasabna ma haddana igu guriga jooga inay badiyaan premier league somaliakooxa yaraa ka badiyaan cabdicasiis siciid beered ayuu kaasi ahaa weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorka y n n saaxiibada dhegeystayaasha iminkana dhegeysanayana fursad ayaynu siin doonaa waxay soo wici karayaan taleefonka tirsigiisu yahay furuhu waa afar soddon iyo shan eber sideed siddeetan iyo afar ayay soo wici karayaan barnaamijka si toos ayay kaga qayb qaadan karayaan furuhu waa afar soddon iyo shan eber sideed siddeetan iyo afar weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha waa yahay haddii aynu eegno waxyaabaha kaleeto ee aadka iyo aadka loo hadalhayo dabcan kooxda kubadda cagta ee arsenal torcino ayaa shakila gelinaya kulankan oo waxaa la saadaalinayaa in kulanka thomas barty lagu soo bilaabi karayo waaya saaxibada ugu horeeya aan fursa siin doonaa barnamijka ka qaadanaya bal soo dhowo waayahay waayahay saaxibada kale oo fariimaha inoo soo dirayana aynu eegeynaaye axmed wuxuu leeyahay waxaan taageeraha kooxda kubadda cagta arsenal waxaan rajeynayaa in kooxda kubadda cagta mancity ay kufto sidoo kaleet waxaan rajeynayaa in arsenal saddex yaal ay kaga badiyaan waayahay saaxibada kale aynu eegi doonaa oo marka barnaamijka ka qayb qaadanaya aad iyo aad aad iyo aad waa ka soo dhowo helo waayahay saaxiibada kale aynu eegi doonaa oo iminkan barnaamijka qayb qaadanaya aad sarow saaxib sare codkaaga sare u qaat waayahay saaxiibka qadkaa ayaa ka go-ay marka waa ka saaxiibada kale haddii aynu eegno oo inta badan nasoo wacaya waayahay bal saaxiibkan ayaan fursiin doonaa balse dhow aad umaaxantay walaalkii macnaa darsigiisa ama alrashka darsigiisa lada draaskada kale darsigiisa gudaanta haduu band keeneen maalin wanaagsan waaya walaashay soo dhawow aad iyo aad aad umaasantahay cabdirasiid intaa kadib kula tablana macnaa hayaqsi taageero liverpool barcelona waa yahay waa yahay aad iyo aad bal soo dhawow bal soo dhawow ciyaarihii la ciyaaray markaynu egno iyo kuwa jira ee liverpool berita ay ciyaari doontaa ee kulanka super sundayga loo yaqaano marka waa kaa laakiin kulamada maanta jira bal ka waran hadda sideeda umahadsantahay city kulmada laga jiro arsenal iyo kooxda kubada cagta barmus anaga arsenal ku horseynaya mancity iyo newcastle newcastle ku horjeynaya inkasta kooxda liverpool is ciyaari doon balse kulanka dartiga dunida ciyaarayo xasilnimada soo aadan ingirida manchester liverpool kada kooxda liverpool kasoo gudaha dhigtay liverpoolne saanta waa isla soo qaaday tiro kaleeto taysadahal iyo laba koox cabdirashiidow anaga jeansaaiib inaa jeaniska siiyo horta joogkoona kubada cagta chelsea garan boder macalin maaha sadi loo fiso shacabka ingiriiska ninka aad baduulinaysa chelsea garan boder kuma haboono chelsea ana ahaan chelsea cabdicasiis i doorashada waa aniga waxaan isleeyahay luis enrique wax ka bedeli karo luis enriquena waxuu qaban karo chelsea si loo fiiriyo haddaan isdanagaan macalin waadeel jadi kaleeto ninkan madaxnimo jiro isbaan kubadda isbaan adoo halkan keeno chelsea isku daysisaa garaam moder shaaxda xataa mistaaj karo kooxana xidigo waaweyn loo keenay suuqa lacag badan ku khasaaraysa wax matarba chelsea ninkasa dhisdadalagaa ka sara maray nisbo haddana halana waa soo laabate hadeeshadu ana mar halaa kuu sheegay kooxda kubadda cagta la fugulna dib usoo laabanayso saaxiibada kansinade waxaa leeyahay jagtuumada caawan waxaa leeyahay arsenal oo ku hurajaan xabta arsenal wata horaanka labada matxasidna uma rabo gaanbisankaa waxaa gaanka maxaalade waayahay walaashay waan kaga mahad celinaya sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaadatay waa kaa liverpool horyaalka markii laga aad iyo aad ay usoo laabatay sanadkan liverpool booskooda afartan sare waa banaanka weeyaan waa haddii dadaalka sidaa ay ku siin wadaan weeyaan waayahay saxaabada kale ayaan fursad sii siinaya bal soo dhawo aad iyo aad aad iyo aad soo dhawo waa kaa qaadnay soo dhawo aad iyo aad aad marka chelsea waxaa waay xaalada adaga haysato waya waa kaa mahad celinayahay waa kaa aad iyo aad marka inta badan waxaa weeyaan soomaalidu waxay dhahaan wadar iyo waaxid iyo hawaalan marka inta badan marka jelsiya in xaalada macalinka ay tahay qof kasta oo futbol yaqaana wuu ogyahay inkastoo eh, fursad in la siiyo uu mudan yahay ninka yihahdo garham botter laakiin eh, markaad haysato koox jelsea la yidhaahdo xidigo muhiima ah oo markii la eego xilli ciyaareed ama eh, suuqa january lix boqoloo milyan lacag lagala bixinayo marka waa in markaagii dabcan waa kaha aad xaalada adeeg markaha ayaa geli karaysa marka waa haddii aad kasoo bixi weysa waaya saxabada kale aynu eegaynaa oo barnamijka qayb qadanaya balse dhow waayahay saaxiib sar barnamijka la socotaa waayahay soo dhawo bal ka waran ciyaaraha aad iyo aad waaya waaya saxiib sar aan kaga mahad celinaya saaxiibada kale oo fariimaha minkana noo soo dirayay inaan fursad aynu siin doonaaye xamdi axmed waxay leedahay waxaa taageera koox kubadda cagta chelsea maanta rajadeda ugu weyn taageera chelsea ay qabaan waxa weeyaan ay leedahay waa in chelsea laga badiyaa sidoo kaleetana waa in la ceeriyaa ninkan ihahdo marka inta badan haddii chelsea marka ay badayso waxaa laga yaabaa ninkaa fursad in la siiyo laakiin taageerayaasha badi waxay leeyihin war hala ceeriya ninka haddiiba aad iyo aad hal kulan waxwey maana ay leeyihin waayo saaxiibada kale aynu fursad siin doonaa barnamijka qaadanaya balso dhow

waya waya waya waan kaaga mahad celinayaa sidaa quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaadatay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorkeenan saaxibada kale ayaanu siinaynaa oo iminkan barnaamijka kaga qayb qaadanaya oo fikradahooda ka dhiibanaya bal soo dhow

haduu kusoo bilaabo kulankii kambi hore kusoo ciyaarsiinaya kambii dambe uu bedelaya hadii kale kambii dambe xidiga toos buu keenaya dadkiisa marka kuraalo oo hadal tagtara dadku daawadaanti inta dadku daawanaya ana marka kale wixiisa harnayina dareewadaanti aad iyo aad xidhiga wararka ninkaan barima laga aadaya maanta dhan baxaa kasoo laaban oo kubada hadda xooga kale waa dhownays kala meesha kubada agtiisa dadka dhanaa ku kacay muhiimkaan dhahay dhaqmeeba soo dhaqmaayo teeda kale gabantan mareykan qaabku qudi jiro oo raba inuu jabsi quuda waxaan suurtagal ma noqonayso daa jabsi waxaa leeyahay ninka waqtigii waayahana idinala sheegay liverpool jabsina waa iska darsaag leeyahay laakiin waa nin kasoo tagmaa wayna usaan waxaan wari jirnay kooxda kubadda cagta jabsi maadaama ay tahay kooxdeed sagaalashan waxaa leeyahay niyada dhista orol baa soo laabanaysa jabsina waa jabsi waxaa laga guulahay dad rajeynaya qaadiradka muddo kusoo laaba doono marka walaalkii maana wanaagsan isla soo waayahay walaashay waan kaga mahadcelinaya sidaa mar kale barnaamijka kaga qayb qaadatay waayahay weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraad warkaynan saaxiibada fikradooda ayaynu weli ku guda jirnaay oo barnaamijka waa ka bal saaxiibkan ayaan soo qabanayaa bal soo dhow aad iyo aad aad iyo aad soo dhow aad iyo aad codkaaga soo dhow qaad soo dhow barnaamijka waa la socotaa haye taageer arsenal ahay waayahay degaanadis waa kaa ban muuse yaala ciyaaraysaan guul awdadeen arsenal guul waayah waayah waa kaga mahadcelinaya aad iyo aad waa kaa arsenal haddii lixdan iyo saddex dhibcood ay gaaraan caawo waxay kusii dhowaanayaan guuleysiga horyaalka markii la eego eh, inkastoo horyaalka wax badan uu dhiman yahay laakiin mar walba dhibcahaaga markaad qaadanayso marka waa waad usii dhowaanaysaa saaxiibada kale aynu eegi doonaa barnaamijka qaadanaya aad iyaad goodhowarka saacadda aynu eegi doonaa balse sodhow barnaamijka wala socotaa aadiya saxaab sare bal soo dhow aad iyo aad kooxda jelsi iyo macalinka haddii hadda hadda la bedelo xataa kan kaloo imaanaya wax maqabo kaliya doon xilyaareen ka dhamaan aad iyo aad waa runtaa weeyaan aad iyo aad marka kaalinta afraad midda dhowo ninkaana lacag badnaa lagu leeyahay shiga haddii xataa la raacdeenayo hore aad iyo aad aad iyo aad waxaa waaye shan sano laga saxiixay Ah, marka waxaan sidaa taageereen ilkii madax xanuunka dad badanaa soo mareen ah, oo dulqaadkan sanadkan dulqaadka <laughs> badine ah, marka waa natiijooyinkeena waxaan rajeynaa arsenal in barbara lagu qabto hmm. intii laga badiyo because aniga united aan taageeraa aad iyo aad waa kaa liverpool adima lasan liverpool inkastoo lix sanaa lagu soo badan garoonkaas aad iyo aad sanadkan aad aad xilli ciyaareedkan waxaa haysteen xilli ciyaareed qurux badan marka aad iyo aad waa sanadkii waa sanadkiini weeyaan ah, hmm, aad iyo aad waa yahay saxib sir waan kaga mahad celinayaa sida aad ka quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaadatay marka waa kaa saaxiibada ugu dambeeyaan siinaya dhanka fariimaha sauda cali waxay leedahay waxaan taageera koxda kubadda cagta liverpool waxaan doonaynaa ay leedahay in kooxda kubadda cagta manchester united aynu kaga badino garoonkeena anfield stadium saaxiibka ugu dambeeya ama saaxiibadda ugu dambeysa ayaan siinaya barnaamijka kadibna aad iyo aad waa ka bal soo dhowo codkaaga soo dhowqaad waaya barnamijka waa la socdaa saaxib soo dhowo waayahay saaxiibka qadka ayaa si ka noqday waa ka saaxiibada kale dabcan waa ka goodho warka saacadda aynu eegi doonaa waayahay saaxibada weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur ee k yenan haddii aynu eegnana wararka kale ee ku saabsan geri nevil waxa uu ka hadlay michael arteta sanadkan haddii uu qaadi karaya haddii kale haddaba halyeegii hore kooxda kubadda cagta manchester united ninka layihahda gary nevil ayaa jamaahiirta arsenaal u sameeyey ballanqaad weyn haddii kooxdooda horyaalka brmeliga ay ku guuleystaan sanadkan aynu ku guda jirno arsenaal ayaa haatan shan dhibcoodee ka sareysa kooxda eh, manchescity markii aynu eegno marka arsenal ayaa ugu dambeysay in horyaal ay gacanta ku dhigaan gary nevil ayaa marar badan arsenal qaab aysan jecleysan taageerayaasha kooxdaasi uga hadlay gudaha xilli ciyaareedkan isagoo markaa sheegay inuusan qabin aragtida ah in horyaalka ay ku guuleysan karayaan kooxda kubadda cagta the ganars dhowaan ayay ahayd markii nevil uu sheegay inuusan kalsooni sidii hore u qabin kooxda kubadda cagta mancity oo horyaalka markii la eego marka waxa uu shaar ka qaaday kooxda kubadda cagta mancity aysan ahayn mancitydii hore la yaqaanay haatan mid ka mid ah tagirayaasha arsenal bartawitterka ayaa nevil loland ula tegay isaga oo sheegay inuu doonayo inuu imaaratis timaha isaga dhaxiiro ama iskaga dhex markii la eego maalintii ugu dambeysay xilli ciyaareedkan haddii arsenal ka guulaystaan yani wuxuu leeyahay haddii sanadkan arsenal ay horyaalka bribeliga ka guulaystaan waxaan tegayaa imarat stadium wuxuu leeyahay maqaskayga ayaan soo qaadanaya isakiinteeda halkaa ayaan timaha gebi ahaanba iskaga xeeraya garka ilaa madaxa marka ninkaa ballantaasi ayuu qaaday nevil ayaa eh, eh, marka aqbalay shuruudaha balse oo soo jeediyey in garoonka arsenaal oo ay markaa ku qoran tahay markii la eego champions markii la eego ama kuwa ku guulaystay horyaalka bermaliga wuxuu leeyahay waxaan xidhan doonaa eh, garan arsenaal ah markii ama lagu qoray championska xilli ciyaareedkan wuxuu leeyahay wax badan ayaan samayn doonaa laakiin mar walba wuxuu leeyahay xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta arsenal wax walba waa laga filan karayaa ayuu leeyahay marka taageerayaasha kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan wax badan ayay aaminsan kaasi oo ah in ay ku guuleysan karayaan horyaalka bremeliga waana sababta arsenal sanadkan ay u tahay kooxda ugu khatarta badan xilli ciyaareedkan horyaalka bremeliga shan dhibcoodna ay kaga hogaaminayso kooxda kubadda cagta city oo shantii sane ugu dambeysay horyaalka ee eh, ee markii la eego ay ku guuleysanayeen afar ka mid ah dhanka kaleetana hadii nu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool waayihii saalax maaney iyo weliba waxaa dhammaanaya firmino maaney waa uu baxay firminona ciyaareedkan ayaa ugu dambeeya haddaba wakiilka roberto firmino ninka layidhaahdo roger wetman ayaa xaqiijiyey in xidiga uu wakiilka u yahay oo ka tegi doono xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta liverpool firmino waxa uu doonaya inuu tago ama xilli ciyaareedka markii uu yani dhamaysto wuxuu leeyahay waa u bixi doonaa ilowreedyo badan ayaa xaqiijinaya in firmino uu ku wargeliyey yordan colob go-aankiisa inuu isaga tago kooxda dhammaadka xilli ciyaareedkan tababaraha ayaa doonaya inuu sii haysto xidiga reer baraazil laakiin liverpool ayaa horey ugu diyaargarooday bixitaanka iyaga oo markaas la wareegay ciyaaryahaanka dacda yare lagu magacaabo godi gegbo bishii januari roberto farmino ayaa joogay liverpool muddo siddeed sana ah oo kula guulaystay kobo badan kana mid ahaa horyaalka bremeliga ee weliba jamsliga farmino ayaa lafdhabar ka ahaa liverpool tan iyo ilaa markii uu kusoo biiray kooxda waxaana uu dhaliyey goolar badan isagoo markaasi dabcan uu caawiyey goolar badan markaa roberto farmino gabagabada kooxda kubadda cagta liverpool ayaa la saadaalinayaa in iminkanba la marayo xil ciyaareedka hadduu dhammaadana waa bixi doona haddaba yordin colobna asagana waxa uu ka hadlayay kulanka ee dabcan ee manchester united ay kusoo dhaweyn doonaan ingagada liverpool ay ku ciyaarto anfield stadium haddaba tababaraha liverpool yordin colob ayaa qiimeeyey fursadda manchester united ee ku guuleysan karayso horyaalka brimier liaga ka kulanka axadda kooxda colob ayaa garoonkooda anfield ee ku martigelinayso kooxda detifilis oo ah kooxda xil ciyaareedkan guulaha ugu badan gaartay dhammaan tartamada yurub markii la eego iyagoo isku dayay inay markaa ee dabcan sanadkan ay koobo kale ku guuleystaan kooxda liverpool ayaa toban dhibcood ee eh, ka hooseysa kooxda kubadda cagta manchester united oo ku jirta kaalinta saddexaad islamarkaasina doonaysa inay cadaadis saarto kooxda arsenal iyo kooxda kubadda cagta bacity tartanka bermeliga united ayaa ku jirta qaab ciyaareed cajiiba ah, tan iyo markii uu dib bilowday xilli ciyaareedkan ee eh, markii la eego marka manchester sidoo kale waxay tahay koox aad u khatar badan xil ciyaareedkan tababaraha liverpool iminkan ninka layidhaahdo dabcan yordan colob waxa uu aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta manchester united ay tahay koox aad aad u fiican waxaa jira wuxuu leeyahay waxay ku jiraan dagaalka horyaalka laakiin annaguna waxa aan isku dayi doonaa waxayna ugu fiican ayuu leeyahy yacni wuxuu leeyahay mar walba kooxda kubadda cagta manchester xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan sidoo kale wuxuu leeyahay runaantii manchester oo koob ku guulaysanaysa liverpool way dhibaysa ayuu leeyahay marka taa oo ka dhigan in liverpool iyo kooxda kubadda cagta manchester united habeen dambe kulankaasi uu noqon doono kulanka eh, toddobaadka markii la eego marka liverpool oo ayadanba iska fiicnaatay eh, inkastoo eh, dabcan sidii loo baahnaa aysan ahayn laakiin saddexda kun ugu dambeysay waxay ahaayeen kuwa aad iyo aad u fiicnaa sidoo kale kooxda kubadda cagta manchester united waa xilciyaareedkan waxay qaadanayaan xilciyaareed aad ugu khatar badan dhanka kaleetana haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta jelsiya weli waxay ka walwalsan tahay arrinka ninka yihahdo marcel mont haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta jelsiya wax lagu weydiiyey xaaladda mont ayaa waxa uu shaac ka qaaday in mont uu mar walba jecelya kooxda kubadda cagta jelsiya laakiin anu wuxuu leeyahay tababari keliya ayaan ahay aniga shaqo kumaliya uu leeyahay xilliga hadduu joogay ama haddii u baxayo keliya haddii uu joogo waa ka laakiin haddii uu baxno waa ka ayuu leeyahay marka waxaa la saadaalinayaa in ninka la yidhaahdo mont uu gebi ahaanba uu ka tegi doono kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo jelsiya waa haddii kooxda kubadda cagta chelsea ninka ay heshiis u kordhin waayaan haddaba maanta oo xilli ciyaareedkan la la saadaalinaykiisii ugu dambeeyo inkastoo hal xil ciyaareed uu dhiman yahay laakiin waxaa la saadaalinaya in kooxda kubadda cagta liverpool iyo kooxda kubadda cagta yuventus ay ka mid yihiin kooxaha doondoonaya ciyaaryahaankan ee aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo monte dhanka kaleetana haddiianu eegnana dabcan arsenal iyo jelsiya waxaa markaas ay ka helayaan warniyo jab leh ka oo ku saabsan in ciyaaryahanka yihahdo kasedo oo hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta breyton uu heshiis kale u saxiixay haddaba markaynu egno kooxaha kubadda cagta chelsea iyo arsenal ayaa eh, soo gaaray eh, markii la eego xalad kale kadib markii ciyaartooy ay doondoonayeen heshiis kale u saxiixay breyton ayaa ku dhawaaqday in xiddigeeda qadka dhexe nicolad kasedo uu saxiixay heshiis cusub oo afar sannadood ah oo uu sii joogi doono garoonka eh, weyn ee ku ciyaarta koox kubadda cagta breyton kaasi oo albaabada markaasi dabcan ka xiraya kooxaha kale sana jirkan bishii janwari ay arsenaal si weyn u doonaysay isaguna si cad uu dalbaday kooxdiisa inay iibiyaan si ay markaasi ay dabcan ugu helaan lacag fara badan toddobaadka wiliyan gaaraya ayaa gudabeetii brighton waxay hadda ay la saxiixdeen ciyaaryahankan oo waqti fog oo usii joogi doona tantodoada kasedo oo sidoo kaleeto doonaysa chelsea oo dhowr dalab ay ka gudbisay brighton ay diiday ayaa faahfaahin badan laga helin heshiiskiisa cusub hase yeeshee waxaa dalfahansan yahay in si weyn loogu kordhiyey mushaarka uu qaadanayo markaa la eego tababaraha brighton ninka lahaado roberto dezerbi ayaa la rumaysan yahay inuu door weyn ka ciyaaray sidii uu kaseeda uu bedeli lahaa go ahaa inuu isaga tago brighton iyadoo oo markaa sababtuna ay tahay in wiilkan daadayar ay kooxo waaweyna doondoonayeen arsenal iyo chelseaa ayaa la filayaa inay midkooda la seexan doonto kaseedo xagaagan waxaana la saadaalinayaa in lacag waali ay ka bixin karaan hadaba bishii januari ayaa kaseedo uu dabcan brighton uu ka tuugay in la fasaxo laakiin gobolka kubadda cagta breyton ayaa diiday in gebi ahaanba wiilkaa ay fasaxaan Sessions Bar. ugu dambeyntii saxbi aladinu egno xulka qaranka brazil ayaa mar kale u muuqda mid qaatay go-aanka markii la eego michael arteta kaasi oo ah in xidigaha kooxda kubadda cagta arsenal muhiimka ee loogu waco markaynu eegno marka laga yimaado dabcan kooxda kubadda cagta arsenal xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan laakiin waxaa ka dambeeya xidigahooda sida ciyaaryahanka yirahdo gabriel matineri gabriel maqalas iyo weliba xidigo kaleeto oo muhiima waryahanka gabriel jesus ayaa isaguna haatan dhaawac ku maqan balse waxa eh, uu ka mid yahay xidigaha xulka wadanka brazil ay markaa loogu wacay waryahanka tottenham richardson oo aan weli eh, hal gool horyaalka ka dhalin xilli ciyaareedkan ayaa markale kale la qaatay xilli oo sidoo kaleetana eh, dabaan xidigaha qaar iminkanba laga wacay haddaba markaynu eegno eh, brazil xidigahooda ee eh, kuwa ugu muhiimsan markii la eego sida eh, ninka laihado gabriel iyo gabriel jesus iyo mataneli ayaa ah kuwa loogu wacay mar kale markii la eego xulka qaranka brazil maadaama xil ciyaareed qurux badan ay qaadanayeen ciyaartooda daadayar ee braziliyaanka ah ee kasoo jeeda waaya saaxiibada warkana ama barnaamijka intan ayaa kusoo gabagabeynaya noolo kulanti